asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatu maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii toddoba iyo labaatanaad ee kitaabka labada xadiid marka afar waa iskaga mid midibna mid buu gaar u sheegay marka halkaas waxay ku noqonayaan lix bay ku noqonayaan fawaasiqda xaramka lagu dilayo ee qofka muxrimkana uu dilayo lix bay noqonayaan xadiidkii hore caqrab ma sheegayna xayuu sheegay kan dambena xaye ma sheegayna caqrab buu sheegay caqrabka iyo xayaduna waa laba xasharaad oo kala gaara ah weeyaan laakiin waxay iskaga mid yihiin midkood waliba inuu sun leeyahay marka wax alla waxa xasharaadka ee saamada ee sunta leh ee dadka qaniintahay oo dhanu xuunkooda leedaho waa la dilayaa kalbiga caquurka ana wax alla waxa xayawaanaadka ahee kalbiga caquurka ka dadka qaniina weeyaane dadka boqonta iyo qabta taas weeyaan waxaa a ah isagana wax alla wixii muxuu xayawaan ee mu'diya waa la mid ee marka dadka weeraraana waa la mid baab alxijaamatu lilmuxrim can ibni buxayna cabdullahi bni malik radia allahu canhu buxaynana hooyadiisa ahayd ana nabiya sala allahu alay slam ixtajama biariiqi maka wa huwa muxrim jidka maka iyo madiina udhexeeyay iyo rasuulka ilaah isku toobay isagoo muxrima wasata ra'sihi madaxiisa bartankiisu iska toobay madaxa bartankiisa iska toobay marka kolkaa iskoobayo muxuu ahaay sikiinta lagu sarsarayo laga maarmaan weeye nabiguna alay sala slam waa tima badnaa laga maarmaan wey timahayna wax go-aan kolkaas timihii waa go-ayaan marka waxaa timahaya go-ayaan daraaddii la go-ayaayo waxba ma yeelayaan xirrimaad laguma tirinaayo baabu mudaawaati almuxrimi caynahu daweynta qofka muxrimka uu daweeyo ishiisa uu daweeyo oo dawo aan caraf lahayn uu isku daweeyo can nubayh bni wahbin qaal kharajnaa maca abani bni cuثmaan abani bni cuثmaan bni cafaan radia allahu canhu abaan waa taabici abani bni cuثmaan annagoo la soconnaan soo baxnay xataa idaa kunnaa bimalal meeshaas markaan joogno ishtakaa camru bnu cabdillaah camru bnu cubaydillaahi caynahu ishuu ka xanuunsaday ninka cumar bni cubaydillah cumar bni cubaydillaahi la yidhaha baa isha ka xanuunsaday falamaa kunaa birawxa rawxa markaan joogno ishtada wajacu xanuunkiiba ku daraaday fa arsala ilaa abaana bni cuhmaana yas'aluhu abaana ibni cumaan baa u farriin diray isagoo weydiinaya siduu yeelo fa arsala ilayhi abaan abaan baa wuxuu u diray an idmidhumaa bisabr ku dhoob muxuaha sibir ku dhoob dacar ku dhoob dacar mariyo marka ku dhoob oo ku dawee fa ina cuhmaana radia allahu canhu xadaa can rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam aabbahay cusmaan baa radi allahu canhu rasuulka ilahi wuxuu iiga sheegay fi rajuli ninka ida shtakaa caynahu ishiisa hadduu ka xanuunsado wahuwa muxrim isaga oo muxrima damadahumaa bisabr inuu ku dhoobayo sibir ku dhoobayo sibirka caraf maleh marka waa isdaweyn karaa qofka muxrimka hadduu argabka iyo jirada kale iyo wax walba waa la iska daweynaya wuxuun carafna baa la iska ilaalinaya baabu gasli lmuxrimi ra'sahu can cabdillaahi bni xunaynin عن cabdاللahi بن عabاasi وmسور بن مkرمة رaضي الله عnهم أنهmaa اkتلفaa bالأbواء meesha abwaa la yidhaha iyagoo jooga iyo iskhilaafeen labadaa nin ee صaxaabiga ah oo mxua cabdالlahi بن cabaas iyo msور بn مkrمة radي الlahu عanهum faqaala cabdالlahi بن cabaas yغsl الmحrimu ra'sahu qofka mxrimkii madaxiisa waa dhaqi karaa buu wa qaala اlmiswr laa yغsl الmحrimu ra'sahu qofka mxrimkii madaxiisa ma dhaqayu yihi msور ibn مkrمna radي الlahu fa arsalanii cabdullah ibnu cabaas baa wuxuu ii diray ilaa abi ayuub alansaariyi radi allahu canhu as'aluhu can dalika arrinta anoo weydiinaya fawajadtuhu waxaan helay yaqtasilu isagoo qubaysanaya bayna alqarnayni labada qarni dhexdooda ku qubaysanaya labada qarnina marka waxaa laga wadaa qarnay beer ayaa laga wadaa labada qori ee maxaa ceelka labadiis hareerood laga taago oo qori inta lagu kala gudbo cajalada la suro labadaa dhexdooda isagoo ku qubaysanaya ayaan la kulmay wa huwa yustaru bifawbin mare lagu haboobayo mare lagu dallaalimaynayo mare lagu qarinayo qaala fasallamtu calayhi waan salaamay faqaala man haada waa kuma kanu faqultu cabdullahi ana cabdullahi bnu xunayn arsalanii ilayka cabdullahi bnu cabbaasin as'aluka kayfa kaana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam yaqsilu ra'sahu wahuwa muxrim rasuulka ilahi isagoo muxrima sidee buu madaxiisa u dhaqi jiray inaan ku weydiiyey iyo ibnu cabbaas igu soo diray fawadaca abuu ayuuba radia allahu canhu yadahu cala sawb maradii lagu asturayay buu gacanta saaray fataataahu hoos buu u dhigay xataa bada'a lii ra'suhu ilah madaxiisii uga soo muuqday oo maradii hoos u dejiyey uma qaala liinsaanin yasubu qof biyaha u shubshubayay buu wuxuu ku yidhi usbub ku qofka marka u shubshubaayey ama wuxuu ahaa qof ay u banaan tahay nadaradiisa u banaan tahay oo xaaskiisii ama jaariyadiisii ah ama qof wuxuu ahaa mxu aan eegayninoo mxua madaxiisa un keliya arkaya ama abu ayub marka izaar inuu xidhnaana marka waa iska suurowdaa koleyba marka qofka qof ajnabi ka ah haweenaydiisii aan ahayn inuu cawradiisa u arko oo marka kolka ugu qabaysanayay isagoo qaawan ugu shushubay iyo ma ma banaano marka abu ayub kolka qofka u shushubaayey kolley qof aan cawradiisa arkaynin buu ahaa ushub buu yidhi fasaba calaa ra'sihi madaxiisa uu ku shubay biyihii uma xaraka ra'sahu madaxiisuu dhaqdhaqaajiyey biyadayhi gacmihiisa ku dhaqdhaqaajiyey aqbala bihimaa waa la soo jeesaday yani xaggan hore usoo usoo dhaqaajiyey gacmihii wa adbara dibna waa ula noqday uma qaala markaas wuxuu yidhi haakadaa ra'aytu sala allahu alay slam yafcal saasaan arkay filkeeda isagoo leh madaxiisa qubeynaya oo gacantiisa u marmarinaya marka kolkaa la qubaysanayo timaha waxbaa go-aya iyo waxba macna male waxba timaha timuhu waxba eh, hadday go-aan kolagtao marmarintaas la marmarinayo ay ku go-aan dareemada xogaa laguma magacaabo waxba dhibaato ma leh ayb laakiin marka saabuunta caraftan marka lagu qubayso magacyadu waa la iska ilaalinaya shaambe iyo saabuun aan caraf lahayn iyo lagu qubayso dhibaato ma leh laakiin saabuunta carafkale waa la iska ilaalin baabun fi lfidyati cala almuxrim an cabdillaahi bni an cabdillaahi bni macqilin qaala qacadtu qacadtu ilaa kacbin wa huwa fi lmasjid kacb alaxbaar ninka la yidhaah wey kacb bnu maatic kacb laxbaar lagu yaqaano nin muxuu ahaa yahuudiyaho yemaniya buu ahaayo soo islaamay zamana cumar ibn khataab soo islaamay marka isagu taabici weeyaan waxyaalihii tawradda ku aqriyay iyo e- e- e- ka aqristay yuu aada uga sheesheekayn jiray ninkaas kacbulaxbaar la yidhaha baan la joogay wahuwa fi lmasjid isagoo masjidka jooga fasa'altuhu can hadihi alaaya aayaddan tadaan su'aalay fafidyatu min siyaamin aw sadaqatin aw nusuk faqaala kacbun kacbi baa wuxuu yidhi kacb kacbulaxbaar ma aha waa kacb bn cujra kacb bn cujra wey ninkan kaba facadtu ilaa kacbin kacb ibnu cujra ayaan la fadhiistay radia allahu canhu waa saxaabi wa huwa fi lmasjid isagoo masjidka ku jira fasa'altuhu can hadihi alaaya aayaddan tadaan su'aalay fafidyatu min siyaamin aw sadaqatin aw nusuk taasaan su'aalay faqaala kacb kacb ibnu cujra wuxuu yidhi nazalat fiya anay igu soo degtay kaana bi adan fii ra'sii dhibaata madaxayga iga haysatay injir baa ku badatay caamil xudaybiya ayay kusoo degto intii muddadii xudaybiya la deganaayay marka quraysh is fadhiyeen iyo muslimiintu is hor fadhiyeen ayaa injiri madaxiisa ku dhalato aada ugu fara badatay fa xumiltu ilaa rasuuli llahi sala allahu alay slam rasuulka ilaahay baa inta la iqaaday la ii geeyey waalqamlu yatanaaharu calaa wajhi isaga oo injirtuna wejigayga kusoo daadanayso injirta madaxay ka soo qulqushay ee wejigaybay kusoo daadanayso fa qaala markaasu wuxuu yidhi maa kuntu uraa uma aanan malaynaynin ana aljahda qad balaga bika maa araa dhibaatadu mashaqadu inay xadda aan arka inay gaadhsiisan tahay ma aanan moodaynin atajidu shaatan neef arya ma helaysaa faqultu laa mayaanay fanazalat haadihi alaaya markaas aayaddana soo degtay wafidyatu min siyaamin aw sadaqatin aw nusuq marka khiyaar waa la tehergeliyey qofka marka muxuu ahay eh, u baahda inuu timaha iska xiiro oo timaha inuu eh, eh, dhibaata ay timuhu ku keenaan intuu timaha iska xeero iyuu saddexdantada midkuu doono samaynaya kaa dooranaya saddex maalmood soonkood ama neef adhi oo qalo ama sadaqa qaala sawmu halaaثati ayaam oo idcaamu sittati masaakiin nisfa saacin yani mid walba oo nisfa saac uu siiyo oo muxuu ahaye saddex saac uu sadaqaysto lix miskiin ku sadaqaysto nisfa saacin طacaama likulli miskiin miskiin walbaba nisfa saac uu leeyahay qaala fanaزlat fiya anay igu soo degtay khaasa gaar ahaan wa hiya lakum caama xukunkeedana kulligeen waad wada leedihiin anay gaar ahaan igu soo degtay lakin way kulli wayna ka dhexaysa ila kacbi isagaa weydiiyey nabiga alayh الsalaatu wasalaam weydiiyo ma anay gaar mxaa igu tahay uu yidhi markaasuu yidhi maya muslimiinta o dhan ummadayda o dhan bay u joogtaan baabun fi lmuxrimi yamuutu wahuwa maa yafcalu bihi maxaa lagu samaynayaa qof isagoo muxrima haddii u dhinto can cabdillaahi bni cumara an ibni cabbaasin radi allahu canhuma can inabiy sala allahu alayh wasalam hara rajulu nin baa ka dhacay min baciirihi buu ka dhacay fa wuuqisa qoortaa laga jebiyey qoorta madaxa intuu u dhacay qoorta u laabantay laabantaybaa qoortu jabtay fa maata waa dhintay fa qaala markaasu wuxuu yihi nebigu alayh salaatu salaam iqsiluuhu bimaa'in wa sidrin ku dhaqa muxaa biyo iyo caleen gob ku dhaqa shaambada meesheeday joogtay shaambada sidoo kale madax loogu dhaqan jiray caleenta gobka inta la tumo wa kafinuuhu fii thawbayhi labadiisa wuxuu xidhan yahay ku kafna walaa tukhamiruu ra'sahu madaxiisa ha daboolina fa ina allaha yabcauhu ilaah waa soo bixin doonaa yowma alqiyaama mulabiya isagoo talbiyaysanayo muxrima labeykada ku haya ayaa ilaah soo bixin doonaa ayb marka muxuu ahay xanuud iyo iib walaa tuqaribuhu tiiban baa weliba jirta ha u dhaweynina cadab iyo waxyaalaha u dhaweynina dawa carafli ha u dhaweynina marka exraamkii kama zuulayo qofka hadduu dhinto isagoo muxrima uu sidii ahaanayaa ilaa qiyaamaha siduu ku dhintay lagu soo bixiyo baabun baabun almabitu biditua meesha ditua la yidhaha jarwal xaafidda intada hadda loo yaqaano wاliqtisaal qabla dukhuuli maka can naaficin ana bna cumara radia allahu canhuma kaana laa yaqdamu maka maka ma aanu soo gelaynin soo geli jirin ilaa baata bidituwa meesha xaafadda dituwa la yidhaaho oo kolkaa meel duura ahayd yuu beryi jiray xataa yusbaxa ilah ka waa beriso wayqtasila uu qubaysto uma yadkulu maka makuu soo geli jiray nahaaran maalinimo wayadkuru can الnabiy sala allahu alay slam anahu facalahu nebigana wuxuu ka sheegi jiray inuu sidaa yeelay xaggaasuu marka nabigu alayhi salatu slam kasoo geli jiray dariiq lxajuni had iyo goor markuu soo gelaya kasoo geli jiray marka halkaasna waa beri beriyi jiray baabu dukuuli makata walmadiina min ariiqin walkhuruuj min ariiq maka iyo madiina in jidna laga soo galo jidna laga baxo maka iyo madiina keliya ku khaas ma ahee nebigu alayhi salaatu wasalaam caadadiisuba waxa ahayd markuu meel cibaado usoo aado jidka waa bedeli jiray meeshuu cibaado usoo aadaba jidku waa bedeli jiray musallaha marka uu imaanayo ciidda maalan uu imaanayo jidku hortii hore ka yimid jid aan ahayn buu ka noqon jiray maka markuu u yimaado muxuu ahay jihaad ama ixraam uu u yimaado jidka saruu kasoo geli jiray jidka hoosena waa ka bixi jiray madiine markuu kasoo baxayo jid buu kasoo bixi jiray markuu soo gelaya jidka jidkooru ka noqon jiray sidaasay marka caadadiisa ahayd ah, ah, ah. can ibni cumara radi allahu canhuma ana rasuula اllahi salى اllahu alay slm kana yakruju min طariiqi الshajara yani ariiqdii shajarati dilxulayfa laga wadaa jidkaasu kasoo bixi jiray kolkuu madiine kasoo baxayo wa yadkulu min ariiqi lmucaras jidkaas kalena waa kasoo geli jiray wa idaa dakala maka maka markuu soo galana dakala min athaniyati alculyaa muxuu karinta sare buu kasoo geli jiray xajuun midan tada la yidhaha wayakhruju wuxuu kasoo bixi jiray min asufla meeshan masfala la yidhaha ama kuday kudayi bay dadku yidhahan laha waa kudaa weeyaan kadaa weeyaan midantada xajuun la yidhaha midda culyaa la yidhaaha waa kadaa kaafteeda ku raban tahay madana tantada kale masla idhaahana waa kudaa taasuu ka bixi jiray marka baabun fi nuzuuli bimaka lilxaaj can usaamata bni zayd bni xaariata radia allahu canhum annahu qaala yaa rasuula allah atanzilu fii daarika bimaka gurigaagii makaha miyaad degi doontaa buu ku yidhi usaama nebiga alayh isalaatu wasalaam qaala markaasu wuxuu yidhi whal taraka lanaa caqiilu min ribaacin aw duur min ribaacin yani boosas boosas miyuu caqiil noo reebay ama guryo miyuu noo reebay wuxuu taasna ka wadaa kolkuu muxua nebigu alayhi salatu salaam asxaabtiisa radi allahu canhum markay hijroodeen waa ka aqaaribtoodii xoolahoodii dhaceen oo nin walbaba ninka qaraabadiisi uxigay maalkiisii la wareegay marka banu haashim banumualib banu cabdilmualib gaar ahaan waxay maalaha ay lahaayeen caqiil ibnu abi aalib yaa qaatay marka guri melihi oo gurigeyga caqiil baa qaatay buu lehy ninka nebiga alay slam ay miyuu caqiil gurya nooga tegay wa kana caqiilun warisa abaa aalibin huwa wa aalib abu aalib afar wiil buu lahaa aalib iyo caqiil iyo jacfar iyo cali afartaas wiil buu lahaa marka cali iyo jacfar iyagu waa soo islaameen labadan kalena weli ma islaam markuu abu aalib u dhintay aalib si isagu shirkigu ku dhintayba marka labadaasaa dhexlay abu aalib markuu dhintay iyagoo mushrikiin labada kale muslimiinta wayna dhexleen walam yarihu jacfaru walaa caliy shay-an waxba mayna ka dhexlin liannahumaa kaana muslimayn wa kana caqiilu wa aalib kaafirayn lakina caqiilan aslama bacda dalik wa ama aalib fa maata bishirk marka guryihii markaas ku abu uu lahaan jirayna caqiil baa dhexlay kuwii kalena caqiil baa qaatay baab ramal fi طawaafi wasacyi tawaafka iyo muxuu ahay iyo sacyigaba ramalka lala yimaado ramalkana waa ka aynu soo maray khabab iyo ramal labadaba waa la yidhaahaa waxaa weya waxoogaa yar rucleeyo oo garbahana dhaqdhaqaajiyo talabada isu dhadhoweeyo can ibni cumara radi allahu canhuma ana rasuula اllahi salى اllahu alay slm kana ida طaafa bاlxaji wاlcumra awala maa yaqdam markuu soo galo ka ugu horaysa fainahu yascىa halaaثata awaafin bilbeyt saddex tawaaf yuu ordi jiray sacyigan ka dhaata waxaa laga wadaa orodkaa laga wadaa ramal iyo sacyi iyo mxuaha habab intaba kaa waa lagu magacaabaa uma yamshi arbacan afarna waa socon jiray uma yusallii sajdatayni laba ragcadood buu tukan jiray uma yatuufu bayna asafa waalmarwa safe iyo marwo dhexdooda ayuu haddana wareegi jiray safe iyo marwo horta intaanu aadin ayuu mxuaha rukni ku noqon jiray xajar aswad ku noqon jiray markuu labada ragcadood dhameeyey xajar aswadka intu ku noqdo u xajar aswadka taaban jiray ama dhukan jiray markaasuu safiya marwo dhukan jiray an jaabir bni cabdillaahi radi allahu canhuma anahu qaala ra'aytu rasuula allahi salى allahu alayhi wasalam ramla min alxajari اlaswad xata intahaa ilayhi alaaata abwaab xata intahaa ilayhi ilaa isaga ka soo gaadhay ayb saddexda tawaafbaba eh, marka inuu inuu ramalka ku dhameeyey iyo xadiidkan kadiya ka ibnu cumarba marka ay sheegaya inuu min alxajar ilaa xajar ramalkaasu ahaa ayib laakiin riwaayaad kale waxay leedahay inay eh, caam xudaybiya inay labada rukni inta udhexaysa dhaxaysa socod ku mareeyeen oo sababtuna waxay ahayd kufaarta qoraysh ayaa waxay muxuu ahayd dicaaya ka fidiyeen waxay yidhahaan niman xumadii yathrib iyo muxuu kaneecadeedii ay dishay oon tabar lahayn baa imaan doono markaasay xagga xijriga gadaashiisa ayay ka daawanayeen halkaasay ku urursanaayeen marka kolkay xaggan kada koonfurta ay soo maraan ay ka qarsoomaan way odhanaya marka ay arrintaa socod ku mara saddexda kale marka intooda kale ay orada ku marayeen can abi ufayl qaala abu ufayl magaciisa maxaaha waxaa la yidhahaa magaciisa waail bu ahaa waa taabici saxaabi wey saxaabi sagiira weeyaan isagu abi طufayl leythi radi allahu canhu qaala qultu libni cabaasin radi allahu canhuma ibni cabaasma waxaan ku yidhi ara'ayta hada الramla bاlbeyti ثalaaثaةa adwaafin wa mashya arbacati adwaafin asunat huwa sunna miyaa taasu ramalka kada la samaynayo saddex tawaaf la samaynayo afarta kalena la soconayo ma sunna faina qawmaka yazcumuuna anahu sunna tolkaa waxay lee sheegayaan inuu sunno yahay qaala markaas eh, abu tufayl wuxuu yihi faqaala markaasuu ibnu cabaas wuxuu yihi sadaquu wakadabuu runna waa sheegeen beenna waa sheegeen qaala abu tufayl baa yihi qultu wamaa qawluka sadaquu wakadabuu beenna waa sheegeen runna waa sheegeen aad leedahay maxay tahay qaala markaasu wuxuu yidhi ina rasuula allahi sala allahu alay slam qadima maka maku yimid rasuulka ilaahay faqaala almushrikuun ina muxammadan slى اllahu عalيh waslm وasxaabahu radi allahu canهum laa yastaiicuuna an yatuufuu bilbeyti min alhuzaal tabaryari iyo caatanimo sababteed inay la tawaafaan ayna karaynin wa kaanuu yaxsuduunahu way xasdayeen qaala ibn cabaas wuxu uhi faamarahum rasuulu llahi salى اllahu عalيه wasalam an yarmuluu ثalaaثa wayamshuu arbacan afar inay rucleeyaan labana eh, eh, maa saddex inay rucleeyaan afarna ay socdaan yuu nabigu alayh الsalaatu wasalaam marka sababtaasu ku yimid mooyaane sunno ma aha buu ka wada ibnu cabaas sababtaasu qaaska ahbu ku yimid mooyaane sunno ma aha laakiin maya sunno waa yahay siduu cumar uu sheegay nabiga ale eh, sababka ha ku yimaado nabiga alayhi isalatu salaam markii ugu horreysay sababka u faro laakiin cumrat ljiciraana iyo xajat lwadaac labadabana waa sameeyey oo kolkaas sababkiina marka kolkaa aanu jirin daaladii muxuu ahay tajamulka loo samaynayey aanay jirin labadaasba waa sameeyey nabiga alayh isalaatu wasalaam cumrat alqadiya markii sanadkii toddobaad ahayd sidaanu ibnu cabaas uu sheegay bay ahayd sababka hore ku yimid waa ahayd laakiin waa istimraaray nebigu alayh isalaatu wasalaam marka waxay ka mid tahay waxyaalaha tashriicaadka intuu sababkaasa ku yimid sababkii ha jira ama yaanu jirayna goortii dambe mustamir noqday weeyaan marka sunna daa'ima weeyaan qultu qaala abu wail baa wuxuu yihi qultu lahu waxaan ku idhi akbirnii can aawaafi bayna asafa waalmarwa raakiban asunatun hiya huwa ma sunaa safiya marwa dhexdooda sacyiga in mxua rukuub lagu sameeyaa faina qowmaka yazcumuuna anahu sunة qaala sadquu wakadabuu qaala qultu wma qawluka sadquu wakadabuu qaala ina rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam kahura calayhi الnaasu dadkii baa ku fara batay yaquuluuna iyaga oo le hada muxamedun hada muxamed dadkii ahlu maka ahaaye marka aragtidiisu ay ku yarayd oo bacda alhijra aan wax badan arag iyo daawanaya kusoo ururaya dad wax weydiinaya iyaba kusoo farabatay nebiga aleyh isalaatu wasalaam xataa kharaja alcawaatiq ilaa gabdhihii yaryaraa ay kasoo baxeen min albuyuuti guryaha kasoo baxeen oo nebiga aragtidiisa usoo baxeen qaala wa kaana rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam laa yudrabu nnaasu bayna yadayhi dadka hortiisa lagama kala kaxan jirin oo lama garaaci jirin sida umaradii halkaa joogtay iyo la yeelayay lama yeeli jirin ilayka ilayka iyo dad la iyo ka fogo iyo ka durka iyo ma jiraynin falamaa kahura calayhi Eh, kusira caleyh markii lagu batay eh, buu rakiba hashiisii qoray oo uu sacyi ku sameeyey wاlmashyu wالsacyu afdal socodka iyo eh, orodka muxuu ah sacyiga intaas udhaxaysa labada togi inta orod lagu maro ayaa ka fiican sax weeye tantadu marka nebiga alayh الsalaatu wasalaam waa rukuub waa sacyiga waa kula yimid laakiin marka sababka khaaska ay ahayd baab baabu taqbiili اlxajari اlaswadi fi الطawaaf can cabdillaahi bni sarjisin radia allahu canhu qaal ra'aytu اlaslaca bidaarlihi baa waxaan arkay cumar bn khaaab ka wada yuqabilu اlxajara alaswad wa yaquul isaga oo leh xajar aswadka intuu dhunkaday buu yidhi wallahi inii la uqabiluka waan ku dhunkanayaa wa inii la aclamu anaka xajarun wa anaka laa taduru walaa tanfac waanan ogahay inaad dhagax tahay waxba la tari karin waxbana yeelaynin meel mawsim oo dadki isugu yimaadeen isagoo amiirulmu'miniin dadka maqashiinaya xajar asufka waxaa loo dhunkanayaa in itibaac linabi alayh isalaatu wasalaam ay tahay ee wax kaloo isagu nafci u hayay ay waxba aanu jirin adugu inaad dhagax tahay aan waxbana tarayn waxbana yeelayn waan ku ogahay waana ku dhunkanayaa walowlaa anii ra'aytu rasuula allahi sala allahu alay wasalam qabalaka maa qabaltu haddaana rasuulka ilaahi ku dhunkanaya aragna kuma dhunkadeen markaasuu dhunkadeen baabu istilaam ruknayni اlyamaniyeeni fi طawaaf taabashada labada rukni ee yamaaniyeenka xagga januubka yani xiga la taabto oo midkood isagaa midka xajar aswad ku jiro waana la taabtaa waana la dhunkadaa kalese isaga oo la taabtaa lama dhunkado gacanta kolkii lagu taabtana dhunkada gacanta laismana mariyo lamana dhunkado midka kalese haddii gacanta lala gaahana gacanta waa la dhunkadaa haddii dhaqaqori lala gaadho iyo ul oo la taabsiyo wixii la taabsiyo waa la dhunkadaa isaga haddii la gaarana waa la dhukadaa haddii la gaari waa isa gacanta lagu lagu taagaa waa la ishaara ka kalese ishaaraan isaga lalamiya haddii gacanta lala gaaro ma gacanta la taabsiiya la masaxa bas can cabdillaahi bni cumara radia allahu canhuma qaal ma taraktu istilaama haadayni aruknayni alyamaaniyayni walxajara mud ra'aytu rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam ma taraktu istilaama haadayni ruknayni labadan rukni taabashadooda kama aanan tegin alyamaniya midka yamaniga ah iyo walxajara alxajar aswadka yani midkiisa ra-aytu rasuula allahi sala allahu alيه wasalam yastalimuhumaa intaan arkay rasuulka ilahay isagoo taabanayaba weligay maana ka tegin labada taabashadooda fii shidati walaa rakaa dhibaato iyo muxuuy dhibaato la-aan midna ugama tegin hadday zaxmad darani jirto hadduu jiran yahay taab midna kamaanu tegi jirin waa zaxmadu celiilgaas wax ka geli jiray oo dadku waa sugi jiray oo ilaa dadkii la socday intay tawaafka iska dhammaystaan ay muxuu ahay boqol oo aayadood anagu aqrinay buu noo iman jiray bay yidhahdeen soo raaci jira cabdullahi ibnu cumar siduu zaxmad usugo sankaa ka iman jiray kolka qaarkood zaxmada sababteed kama tegi jirin markaisu kolba rasuulka ilaahay haddaanu ka tegi jirin isna kama tegayn laakiin muxua waa iska bannaan tahay qofkii muxuu ahay zaxmadaas inuu waxba daliilgaas aanu ka qayb gelin oo ayr sheeda intuu iska maro uu hawaanka gaar ahaan marka iyagu waa ku aanu darafta inta ka ragga ka fogaadaan muxuu ahay waxba zaxmada ayna ka kadbeen can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaal lam ara rasuula allahi sala allahu alay slam yastanimu hayra ruknayn alyamaaniyeyn labada ruknay yamaaniye labadaas marka yamaaniyeyn waa la isku yidhaahaa labadan kalena shaamiyeyn baa la isku yidhaahaa kolkii la kala qaadana alyamaani waalswad walciraaqi washaami ayaa la kala yidhahaa baabu awaafi cala araaxila can jaabirin radi allahu canhu qala طaafa rasuulu اllahi salى اllahu alay slam bilbeyti fi xajaة اlwadaac calى raaxilatihi hashiisiibuu ku tawaafay nebigu alayh الsalaatu wasalaam yastalimu alxajara dhagaxa isagoo ku taabanaya bimixjanihi bakooradiisii daraf soo godan leh ayaa mixjan la yidhaahaa lian yaraahu nnaasu dadku inay arkaan daraadii buu sidaa u yeelay wa yushrifa calayhim uu dul joogo liyas'aluuhu inay su-aalaan fa ina annaasa gashawhu dadki waa soo daboolay inaad dadka ku farabatay markaasuu dadku ha ku wada arkeen oo qofkii su-aal qabaa o dhan ha ku su-aalo oo axwaashooda aad la socotid ayuu kolka u koray sacyigana sidii oo kale ibnu cabaas uu soo sheegay ayb umu salamana waa sida oo kale dawaafka iyaduna dawaaf lwadaaci dawaaf lwadaaci markii la baxayey waxay ku tawaaftay iyadoo raakiba ay tawaaftay baabu طawaafi raakiban licudrin can umi salamata radi allahu canha qaalat shakawtu ila nabiy sala allahu alayh wasalam anii ashtaki nabiga waxaan uga dacwooday inaan jiranahay fa qaala markaasu wuxuu yidhi tuufii min waraa'i innaas dadka gadaashiisa ka tawaaf wa anti raakiba adiga oo muxuu ahay fuushan da orkaaga fuushan markaa salaadda ku jira salaaddii subax markii lagu jiray ayuu intaan tukanayno dadka gadaashiisa ka tawaaf adoo orkaaga fuushan fa tuftu wa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama xiinaidin yusallii ilaa janbi lbeyt kacbada dhinaceeda isagoo ku tukanaya wa huwa yaqra'u watuuri wazayt bituuri wazaytuun bituuri wa kitaabi mastur siga suuradda aqriyaya baabu طawaafi bayna asafa wاlmarwa wa qowlihi tacaala ina asafa wاlmarwata min shacaa'ir illah can curwata radi allahu canhu qaal qultu licaa'ishata radi allahu canha caaishaan waxaan ku idhi maa araa u malayn maayo calaya junaaxan inuu dembi iga haysto anlaa atuufa bayna asafa walmarwa safiya marwa dhexdeeda inaan socsoconi inuu dembi iga haysto u malayn maayo in la iskaga tago iska bannaan tahay qaalat markaas waxay tihi lima maxaa jira qultu لأna allaha caza wajala yaqulu ina الصفa wاlmarwata min shacaa'ir الlah alaaya faman xaja الbayta aw اctamara falaa junaaxa عalayhi an yطawafa bihima halkaasuu qabsaday qofkii mxuaha mxuaha soo cumraysta ama xajiyaayo safiya marwo dhexdooda inuu socdaayo dembi kama haysto marka dembi baa laga anfiyey mooyaane mxuu ahaye waajib lagagama dhigin waa iska bannaan tahay marka saasuu u fahmay feeriya qofkii marka ah, qur-aanka alfaadiisa oo keliya baan qabsan yidhaha sidaanu qur-aanka u fahmaynin ee sunnadii aan looga maarmaynin fa qaalat markaase waxay tidhi low kaana kamaa taquul hadday sidaad sheegaysa ay tahay la kaana waxay ahaan lahayd falaa junaaxa caleyh an laa yatawafa bihima inaa haddaanu tawaafin dembi kama haystaa la odhan lahaa ee hadduu tawaafo dembi kama haysta lama yidhaahin inamaa unzila haada waxaa kan lagu soo dejiyey fii unaasin min alansaar dad ansaar ka mid mida ah lagu soo dejiyey kaanuu idaa ahalluu ahalluu limanaata fi ljaahiliya sana manaata la odhan jiray yay usoo xarmin jireen oo usoo xajiyi jireen falaa yaxilu lahum uma aanu bannaanayn yani fii nadarihim an yatuufuu bayna safa walmarwa safa iyo marwa dhexda inay tawaafaan inay u bannaan ma ayna moodi jirin xaraan bay ka moodayeen falamaa qadimuu maca annabiy sala allahu alay slm markay rasuulka ilaahay lasoo galeen lilxaji dakaruu dalika lahu arrintaasa u sheegeen saasaan jaahiligii yeeli jiray waa inay xaaraan tahay safa marwo dhexdooda socsocodka yaan u arki jiray faأnzla allahu caza wajala hadihi اlآaية falaa camri ma atama allahu camri waa qasam dhaar weeyaan mxuu ahay ma atama allahu ilaah ma taam yeelin xaja man lam yaطuf bayna safa wاlmarwa qof aan safiya marwo dhexdooda soconin xajkiisa ilahay taam kama dhigin wa fii riwaayatin ma atama allahu xaja mri'in walaa cumratahu lam yaطuf bayna safa wاlmarwa marka safiya marwa tawaafkoodu waa rukni min arkaan sacyigooda yani waa rukni min arkaan alxaji walcumra baabu طawaafi bالsafa wاlmarwati sabcan waaxida ayb hal toddobaad keliya yani laba toddobaad halkii socodba waa mid can jaabir bni cabd llaahi radi allahu canhuma qaala lam yatuf الnabiyu salى اllahu عalayh wasalam walaa asxaabuhu bayna asafa wاlmarwati ilaa طawaafan waaxidan dadkii qaariniinta ah wey marka kuwan dadka qaarinintaah iyo xajka iyo cumrada isku soo daray hal sacy bay la yimaadeen laakiin laba tawaaf isaga waa la yimaadeen ayb laba tawaafay la is yimaadeen taaf kore tawaafulquduum buu u ahaa taafkii damana kii tawaafulifaada ama rukniga ahaa ayuu u ahaa ayb oo tawaafulifaadahuna hal keliya buu isku ahaa tawaafulquduumkina marka mid waa lakiin sacyigu isago mid keliya sacyigii hore ee tawaafulquduumka ay la sameeyeen maa yalzamu man axrama biاlxaji uma qadima makkata min aطawaafi wasacyi can wabrata qaala kuntu jaalisan cinda bni cumara radia allahu canhuma faja'ahu rajulu nin baa u yimid faqaala markaasu wuxuu yidhi ayasluxu lii an atuufa bilbeyti qabla an aatiya almawqif intaanan mawqifka imaanin ee aanan carafa iyo tagin mini iyo aanan tegin inaan kacbada awaafa ma ii suuroobi karaysaa isagoo xaj ku yimi faqaala markaasuu i nacam haa qaala faina bna cabaasin radia allahu canhuma yaquul laa tatuuf bilbeyti xataa taatiya almowqif ibnu cabaas baa sidaa idhaah faqaala ibnu cumar ibnu cumar baa wuxuu yihi qad xaja rasuulu llahi sala allahu alay wasalam fataafa bilbeyti qabla an yaatiya almowqif fayaqulu rasuulu lahi sal faqawlu rasuul biqwl fabiqowli rasuuli اllahi salى اllahu alayh wasalam axaqu an ta'kud aw biqowli ibni cabaas in kunta saadiqan haddaad ku sheegayso ibn cabaas sidaa uu ku yidhi ma ibn cabaas hadalkiisa inaad qabsataa muxuaha kugu haboon mise qowlkii rasuulka ilahi inaad qabsato marka qowlkii rasuulka ilahi weeya qof kasta oo khilaafaba in kastaba ha la ekaado in kastaba ha weynaado in kastaba caalim ha ahaade hadalkii nebiga qof alla qofkii khilaafo oo dhanbaba muxuu ahaaye hadalkiisa looba aabayeelay xataa aabihii ibnu cumar waa raggii ku khilaafay buu kamid ahaa tamatucan soo maray cumar uu dadka ka nahyanayay waa ibnu cumar waa diidi jiray oo marka kolkay dadku u daliishadaan oo yidhaahaan aabbahaaba dadka ka nahyi jiray buu odhan jiray ma aabbahay hadalkiisaad qabsanaysaan hadduu aabbahay gafay aabbahay gafkiisa miyaad raacaysaa mise rasuulka ila sunadiisaad qabsanaysaan ibnu cumarna wuxuu odhan jiray kolkay dadku yidhahaan cumar baa dadka ibnu cabaas baan jeeda cumar baa dadka ka nahyi jiray markuu yidhaha yidhahan bu wuxuu odhan jiray waxaan idinka baqayaa indhow dhagxan cerka laydinkaga soo daadiyo rasuulka ilaahay baa sidaa yeelay baan idin leeyahay markaa idinkuna leediin hebel baa saa yeelay hebel baa kan idin وفي رواية قال رأينا رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج وطاafa بالبيت وسعى بين الصفا والمروة عن عمر بن ديناr raximah allahu qaal sa'alna bna cumara radia allahu canhuma ibna cumar baan waxaan weydiinay can rajulin qadima bicumra nin cumra ku yimid fataafa bilbeyti walam yatuf bayna asafa waalmarwa ayaati imra'atahu haweenaydiisa ma u tegayaa isaga oo sacyigii weli aan la iman cumru ku yimid wuxuu la yimid tawaafkii keliya cumrase lama imaanin faqaala markaasuu yihi qadima rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam fataafa bilbeyti sabca wasallaa kalfa almaqaami rakcatayn wa bayna asafa waalmarwati sabca waqad kana lakum fi rasuuli illahi uswatun xasana rasuulka ilaahayna daashaa wanaagsan baad ku leedihiin marka waa lagama maarmaan weeye tawaafka saf iyo marwo dhexdoo muxuaha la socdaayo qofkii muctamir iyo qofkii xaajiyaba ayb marka maanu odhan waa u bannaantahy uma banaana midna ma odhanine marka wuxuu u sheegay muxuu ahay xadiidka ugu jawaabay xadiidkaas nabiga alay sala slam ficilkiisii ayuu ugu jawaabay laakiin marka waxaana laga garanayaa inay maya tahay oo uma banaan haweenadiisii welima taxallul maanu ma aanu la imaanin baabun fi dukuuli اlkacba wالsalaati fiiha wاdducaa can ibni cumara radia allahu canhuma qaala qadima rasuulu llahi salى allahu alayh wasalama caama alfatxi fanazla bifinaa'i اlkacba kacbada muxuu ahay horteedu degay nabiga alay slam heshiisiiba halkaa kaga degay wa arsala ilaa cuثmaan ibni طalxa cuثmaan ibni طalxa ayuu u fariin diray nebiga alayh الsalaatu wasalaam nimankii mxua banu shayba ee kacbada mxua furaheeda hayn jiray weeyaan furaha kacbadu hayay ninkaasu u fariin diray fajaahu bilmiftax miftaaxii buu ula yimid fafataxa albaaba albaabkii uu furay faqaala qaala wuxuu yidhi ibnu cumar uma dakala nabiyu sala allahu alayh wasalam bilaalun wa usaamatu bnu zayd wa cuhmaan ibnu talxa afartoodaasaa galay wa amara bilbaabi fa ugliqa albaabkiiba marka la xidhay falabisuu fiihi maliyan yani mudda mudda tawiilay ku jireen uma futixa albaabu albaabkii baa la furay qaala cabdullah cabdullahi bni cumar baa wuxuu yidhi fabaadartu nnaasa dadkii baan marka uga hormaray fatalaqaytu rasuula allahi sala allahu alay slam khaarijan rasuulka ilah soo baxayaan la kulmay wa bilaalun calaa irihi yani bacdahu gadaashiisa bilaalna u yimi faqultu libilaal bilaal baan marka gudaha kula kulmay isagoo intaan weli soo bixin qultu markaas bilaal baan waxaan ku yidhi hal sallaa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilahi ma ku tukaday qaala nacam qultu ayna xaggee ma ku tukaday qaala bayna alcamuudayni labada tir dhexdooda tilqaa wajhika hortaada albaabka kolkaa tukasho hortaada oo labadaa tir dhexdooda ah ku tukaday wanasiitu an aquula ilahu kam sallaa imslahu kam sallaa imse ragcadood mu tukaday inaan idhaaho waan weydiiyey meeshuu ku tukaday baan salaadka meeshii inuu ku tukadaabuu rabaa ibnu cumarna waxaa lagu yaqaanay inuu nabiga alayh sala slam aaasaartiisa aada ugu dadaali jiray inuu raaco usama oo ninkii isaguna la socday ah isagu waa anfihi jiray wuxuu odhan jiray kuma tukana rasuulka kuma tukanin marka ibnu cabaas baa isna sidaa qabsadayoo nabigu alayh salaa salaam wuu ku ducaystay mooyaane arkaanteeda kala gadsan buu ku ducaystay mooyaane ma aanu ku tukanin buu odhanaya laakiin bilaal ayaa muxuu ahay aada u sugay oo cayinay buqaadii uu ku tukaday cayinay bilaal marka hadalkiisaa sax waa ku tukaday nebigu alayh isalaatu wasalaam can ibni jurayjin radia allahu an raximah llahu qaala qultu licaطaa caطaa ibn abi rabax ban waxaan ku idhi asamicta bna cabaasin radia allahu canhuma yaquulu inamaa umirtum biطawaafi walam tu'maruu bidukuulih ibnu cabaas ma ka maqashay isaga oo le kacbada inaad tawaaftaan baa laydin farin mooyaane inaad gashaan laydinma farin qaala markaasu wuxuu yidhi lam yakun yanhaa can dukuulihi gelitaankiisa kama aanu nahyin jirin walaakinii samictuhu yaquulu isagoo le baasaan maqlay akbaranii usaamatu bnu zaydin radia allahu canhuma ana nabiya sala allahu alayhi wasalam lamaa dakhala albeyta dacaa fii nawaaxiihi kulliha jihooyinkiisao dhan buu ku wada ducaystay walam yusalli fiihi xataa kharaj ilaa uu ka soo baxaysa kuma tukanin usaama sidaa dhihi jiray ayb laakiin bilaal baa khilaafay bilaalkiisaana marka sax falamaa kharaja markuu soo baxay rakacad u tukaday fii qubuli lbeyti yani fii muwaajahati lbeyt kacbada ka horjeedkeeda ayuu ku tukaday rakcatayni wa qaala wuxuuna yidhi haadihi alqibla hanaa qibladii waatan qibladii buu yidhi nebiga aleyh isalaatu wasalaam qiblada loo soo jeedsanayo waatan tadwiil isagoo hortaagan qultu markaasaan wuxuu yidhi maa nawaaxiiha ha fii zawaayaha nawaaxideeda maxaad uga jeeda ma arkaanteedaad ugala jeedaa qaala bal fii kuli qiblatin min albeyt jiha kasta oo muxuu ahay kamid afarta dhanba waa kaga waa kaga ducaystay bu baabun fi xajati الnabiyi salى اllahu alayhi wasalam waa xadiidkii jaabir ee dheeraa marka an mحamed bn an jacfar bni caliyin an jacfar bni muxamedi can abihi jacfar asaadiq ninka la yidhaah weeyaan waa jacfar ibni muxamed muxamedkaasna albaqir baa loo yaqaanaa muxamedna waa ina cali calina zayn alcaabidiin baa lagu yaqaanaa caligaasuna waa ibnu xusein ibni cali jacfar ibni muxamed baa wuxuu ka warinayaa can abiihi aabihiisa muxamed ibni cali ah wuxuu ka warinayaa qaala inuu yidhi daklnaa calى jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma fasa'alahu waa waraystay can ilqowm dadkiibuu ka warisay jaabir baa warisay waa kuma kan waa kuma xataa intahaa ilaya ilaa anigii soo gaaray adugu kumaad ahayd hebel hebel sidaasuu marka ragii u waraysanaya ilaa aniga iga soo gaadhay faqultu markaasaan waxaan ana muxamed ibnu caliy ibni xusein fa ahwaa biyadihi calaa ra'sii madaxgacantiisuu madaxa iga saaray fa nazaca wuxuu siibay ziri alaclaa burnus buu madaxa ku xidhnaa marka burnuskana guluusyaa ku xidhnaa buluskiibuu marka buluuskii kore ka siibay uma nazaca wuxuu zirri اlasfal kii hoosena marka waa siiday uma markaasuu laabtiisii baneeyey uma wadaca kafahu gacantiisu wuxuu saaray bayna tadyaya labada naas dhexdoodu iga saaray isagoo si gaar buu marka usoo raamaya usoo dhaweynaya dadkii kale waxaan u salaamay wa ana yowma idin ghulaamun shaabun wiil daayar baan ahaa maalinkaa fa qaala markaasuu marxaban bika yabna bna akii sal camaa bada camaa shi'ta weydii waxaad rabto fasa'altuhu waan weydiiye wahuwa acmaa isagoo dhala oo da'weynaaday wa xadara xadara waqtu salaati salaadda waqtigeedii baa galay faqaama waa kacay fii nisaajatin multaxifan bihaa waa nooc dharka ka mid a go' uu lahaabuu isagoo go' hilaaban yuu nagu tujiyey kulamaa wadacahu calaa mankibihi mar alla markuu mxu garabka saa u saaraba rajaca arafaahu طarafihiisu dib usoo noqonayeen min siqariha gaabnideeda gaaban buu ahaayo labada garbo saa ugu kala fiday oo marba hadba dib usoo dhacayeen oo ku celinayay go-aasuu nagu tukiyey ay waridaa'uhu gu-isiina ilaa jambihi cala almishjab dhinaciisa uu yaallo ka tabaanka uu saaran yahay fasallaa binaa waana tujiyey faqultu markaasaan waxaan akhbirnii can xajati rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam wuxuu sidaa u yeelay marada sidaas ugu tukadayna wagtii la weydiiyey inaaday aragtaan baan rabaa buu leeyahay sidaan zamankii nabiga alayhi salatu salam kolka u tukanaynin wila dhalinyaro oho aan iyagu aan arag dhibaatadii lasoo maray iyo dadka dharkoodu noocu ahaa iyo oo arkay oo qumsaan iyo dhar oo fara badan oo lagu tukaday iyo un arkay buu marka iyu rabaa inuu tusiyo sidii zamankii nabiga alayhi salatu salam dadka ay dharkooda u gaagaabnaayeen iyo sidii hadhood keliya u hilaabanayeen ugu tukanayeen iyo sidaas aad ugu eh, inaad aragtaan baan rabaa buu lehay jaabir radia allahu canhu aclimu sidaa u yeal ehm, akbirnii can xajati rasuuli llahi sala allahu alay slm xajkii rasuulka ilaahi iiga warran baan faqaala biyadihi gacantiisuu ku yidhi yani gacantiisuu ku sameeyey facaqada tiscan sagaal buu laabay sagaal buu fadhigiisa laabay faqaala markaasu wuxuu yidhi ina rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam makatha tisca siniina lam yaxuj bacda alhijra sagaal sannadood buu joogay isagoon xajiyin uma adana fi nnaasi buu ku dhawaaqay fi lcaashirati sanadkii tobnaad ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama xaajun rasuulka ilaahay waa xajeeya baa dadkii la ogeysiiyey qofkii rabaa inuu soo raaco rasuulka ilahay oo la xajiyo ha soo baxo faqadima almadiina madiina waxaa soo galay basharun kahiirun dad fara badaan oo jihaadkii iyo baadiyihii ka yimid kulluhum yaltamisu an ya'tama birasuuli illahi sala allahu alayh wasalam mid waliba uu rabo inuu rasuulka ilahay ku daydo sida u xajeeyo uu fiirsado kaga daydo wayacmala mila camalihi camalkiisoo kale uu sameeyo fakharajnaa macahu waan la soo baxnay xataa ataynaa dalxulayfa meesha dalxulayfa layidhaha ilaan ka nimid fawaladat asmaau bintu cumaysin maxamed bna abi bakrin sidiiq radia allahu canhum asmaa marka bintu cumays alkhafcamiya ayaa waxay dhashay eh, maxamed ibn abi bakr ba halkaa ku umushay fa arsalat iyadoo kolkaa umushay ba haddana xajkii soo raacaysa in harayni eed naagaha zamankeena iyag aha ma kasoo rabi awr baa weliba berigaa la saaraayo safar dheer oo dhulkaasu buuralay u ahaa jira filkadii waxaas aanay jirin waxba iska joogtaa lama dhihin canugeeda intay soo qaadatay awrkaada soo kortay iyo xajkii ka qayb galaysa ayb fa arsalat ilaa rasuuli llahi sala allahu alay slm kayfa asnac qaala iqtasilii qubayso wastaffirii bithawbin waaxrimi istaffirii yani marka wuxuu ka wadaa inay mara laba lugaha dhexdooda maro ku xidhato oo dhiiga mara celiya sida bahalkan tamboniga hadda ilahna ay qaataan iyo kale muxuu ahay inay dhiiga mara ka celisa ay ku xidhato taas ka wada si mara dhexda sidaa ugu xidhato ay mara kale labada lugood dhexdooda soo geliso labada darafood marka ay maradii dhexda ugu xidhan ku xidho kaasa istigfaar la yidhaahaa talajamiina waa jirtaa riwaaya kale talajami bithawbin waaxrimi marka xidho fasallaa rasuulu llahi sala alla alay sl rsulka ilahi wuxuu tukaday ragcatayni fi lmasjid laba ragcadood buu tukaday masjidkuu tukaday labadaa ragcadood laba ragcadood oo maxaa racatulixraam la yidhaaho oo gaar ah nebiga alay slam ma aanu tukanin ee labadii ragcadood ee maxaa faradka ahayd kolkuu tukaday uu meeshuu ku tukaday ka xidhay ay marka laba ragcadood oo gaar maxaa nebiga alayh slam ixraamka daraaddii uun u tukaday kuwana ma ayna ahayn waxaase jirta markii la farayay nebiga alayhi salaatu wasalaam inuu cumradii xaj ku soo daro in la yidhi salli fii hada alwaadi almubaarak waqul xajatu fi cumra ayb marka xadiidkaas waa loo qabsan karaa in eh, racatulixraam wax la yidhaha ay jiraan oo xraamka laba ragcadood loo tukanayo kolleyba muxuu ahay adugu qofku isagoo tukaday saa dabadeed inuu xidho weeyaan uma rakiba alqaswa hashiisiibuu ayuu koray nebigu alayhi salaatu wasalaam xatى ida stawat bihi naaqatuhu cala اbaydaa feriya marka jaabir waatuu diidanaa ibn cumar u diidanaa baydadana aad nebiga ugu been sheegaysaan iyada kama xidhanine wuxuu muxuu ahaye wuxuu ka xidhay buu odhan jiray muxuu ahaaye kolkay hashu la kacday buu xidhay ayib kolkay la kortay nabiga alayh salaatu cala albayda meesha bayda laydhaha buurteeda markay la kortay nadartu waxaan eegay ilaa maddi basari ishaydu intay qabato bayna yadayhi hortiisa nebiga alayh salatu salaam min raakibin qof fuushan iyo wamaashin ku socona wacan yamiinihi mila dalik midigtiisana intoo kale wacan yasaarihi mila dalik wa min khalfihi mila dalik warasuulu llahi sala allahu alayh wasalam bayna adhurinaa dhexdayada jooga rasuulka ilaahayna wa calayhi yanzilu lqur'aan qur-aankuu kusoo degayo wa huwa yacrifu ta'wiilahu yani tafsiirahu macnihiisana uu garanayo wamaa camila bihi min shayin camilnaa bihi wax alla wuxuu sameeyana aan samaynaynay fa ahalla biاtawxiid xaj kaliyuu xidhay nebigu alayh الsalaatu wasalaam labayk allahuma labayk labayka laa shariika laka labayk ina alxamda wاlnicmata laka wاlmulka laa shariika lak ayb marka jaabir sidaasuu isagoo ku socdaa inuu nebigu alayh الsala slam mufrid ahaa oo xaj kaliya u xidhay ayuu ku socdaa laakiin waa kaynu soo maray inuu marka isku daray xajkii iyo cumradiiba kolkii hore muxuu ahaaye amru xidhay markaasu xajna kusoo daray ayb وأhل الناaس بhdا الdي يhiluuna bه dadkuna sidaas kale iyaguna xidheen yani nimba wuxuu doono xidheen ku talbeystaan iyo dadkuna ku xidheen buu leeyahay falam yara rasuulu الlahi salى الlahu عalayhi wasalam عalayhim شhayئa minhu waxba inay mxu ahay dhibaato inay leedahay nebigu alayhi الsalatu salaam ma aanu arag talbiyadana marka waxbay ku darayaano waa kii mxuu ahay ibn cumarna uu soo sheegay inay dadku ku dardarayeen marka waxay ku daraan iyo ku daynayeen qofkii xaj keliya u talbiyeysta qofkii labada isku dara qofkii cumro keliya nabigu nin walbaa xorriyadii isku daynayay walazima rasuulu llahi sala allahu alay slam talbiyatahu rasuulkeenas isagu talbiyays intaas inuu ku talbiyeysan jiro waxba kuma darin laakiin qofkii wax kale ku dara uma diidaynin qaala jaabir radia allahu canhu lasnaa nanwi ila alxaja xaj mooyaane wax kale ma ana niyeysnayn lasnaa nacrifu alcumra cumro ma aanaan aqoonin xataa idaa atayna albayta kacbada markaan nimid macahu isagoo nabiga aan la jiro istalama rukna rukniga muxuaha aswadka abuu taabtay nabigu alayhi isalaatu wasalaam faramala halaaan wamasha arbaca huma nafada ilaa maqaami ibraahiim maqaami ibraahim xaggiisuu u baxay markuu dhammaystay tawaafkii calayhi salaam faqara'a wuxuu aqriyay waاtakiduu min maqaami ibraahiima musallaa fajacala almaqaama baynahu wa bayna albeyt kacbadii isaga dhexdooda buu maqaamu ibraahim uu yeelay kolkaana maqaamu ibraahim kacbada ku dhawaa kacbada aad buu ugu dhawaa waa laga soo dukiyey zamanu cumar ayaa laga soo dukiyey mooyaane halkaa hadda uu yaalla ma aanu olin fa kaana abii aabahay yaquulu wuxuu dhihi jiray jacfar baale yani hadalkan aabihiisa maxamed ibni caliba wuxuu dhihi jiray walaa aclamuhu dakarahu ilaa can nabiyi sala allahu alayhi wasalam inaa rasuulka ilahay ka sheegay mooyaane wax kise kale u garan maayo rasuulka ilahay buu marka ka sheegay wa kaana yaqra'u fi rakcatayni qul huwa allahu axadu waqul yaa ayuha alkaafiruun uma rajaca ila rukni rukniguu ku noqday fastalamahu qofku tawaafkii dhameeyey oo labadii ragcadoodna dhameeyey uu xajar asadka ku noqday markaasu xajar asadkii qaatay anoo dhunkaday intaanu safiya marwe u bixinaya ma zamzamna waa cabbay kolkaa uma kharaja min albaabi ila safa safa xaggeeda u baxay falamaa danaa min asafa safa markuu u dhowaaday yuu qara'a aqriyey ina safa walmarwata min shacaa'ir illaah abda'u bima bada'a allahu bihi tuu ilaahay ku bilaabay baan ku bilaabayaa kolkuu ilaahay sheegaya safiya marwa marw safo hor sheegay markatuu alla ka bilaabay baan ku bilaabayaa buui ibda'uuna waa jirtaa riwaayat ibnu maaja ibda'uu bima bada'a allahu bihi sidaasuu yidhi fabada'a bisafa safuu ku bilaabay faraqiya calayhi waa koray waa koray oo marka dushu uga baxay ma aha buurta muxuu ahay taageediibuu xogaa koray marka kacbada u muuqata buu marka kadadhegi jira inay kacbada uga muuqato qadar ay kacbadu kaaga muuqan karto inba kor uxoogaa loo koraya marka hadda intan kada lasoo dhisay ee maxaa iyo intan kada dhagxanta ee reebani kulligood waa isku wada waa buur inta taagga meesha ay kuwan muxuu ahay dadka ku ku ku sacaysiiya gawaarida kasoo jiireeyaan meeshan xaajiskaa logu talagalay dadkaas muxuahay halkaay kasoo jireen halkaas baa ku filan intaas marka intaas oo buurti bay kamid tahay fabada'a bisafa faraqiya calayhi xataa ra lbayt ilaa kacbadu ka arkay ilaa kacbadu ka arkay buu fuulay kacbadii iyo safaan dhexdoodana kolkaa marka gurya udhexeeyay intaaso dhan guryaa lakin guryahi waa gaagaabnaayeen oo marka intay kacbadu ka muuqanaysaa guryo cadhaan oo yaryar dushooda ay kacbadu ka muuqanaysaayo in dheer ma aha in dheer ma aanu fuulin marka nabig alay sla faistaqbala alqibla qibladuu qaabilay fawaxad allaha wakabarahu wa qaala laa ilaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa cala kuli shayin qadiir laa ilaha ila allahu waxdah anjaza wacdah wanasara cabdah wahazama alaxzaaba waxdah sidaasuu yidhi nebiga alayh salatu wasalaam marka sidaas way sunnadu mar alla markii safa ama marwala koraba inta kacbada loo jeedsado gacmaha kor loo qaado la aqriyo dikrigaa la aqriyo uma dacaa bayna dalika adkaartaa dhexdeeda ducaysanayay nabiga alayh salatu slam waana ku celceliyay iyagana saddex goor buu ku celcelinaya waana ku dhex ducaysanayay uma qaala mila hada halaaa maraatin saddex goor buu sidaa yeelay uma nazla ila almarwa marwa xaggeeda u degay xataa ida nsabat qadamaahu lugihiisu markay ku shubmeen ay ku dhaadhaceen fii baطni اlwaadi togan dhexdiisa sacaayu orday orod xoog le buu marka ku kacortay meeshantada marka labada nal ee cagaaran udhexaysa oo togbiya mareena ah uu orod ku gudbay xataa idaa sacidataa yani rijlaynkiisii markay koreen uu mashaa socday xataa ata almarwa ilaa marwa uu ka yimid fafacala cala almarwa marwana wuxuu ku sameeyey kama facala cala alsafa uma xataa idaa kaana aakhiru tawaafin cala almarwa dawaafkii ugu dambeeyey yani sacyi ugu dambeeyey ilaa marwa dusheeda ku dhammaaday qaala walow nii markaasuu nebigu alay slm wuxuu yidhi low anii istaqbaltu min amrii ma stadbartu haddii arrintayda wixii iga soo tegay hadda ii laaban yihiin low istaqbaltu haddaan ka hor jeedo hadda min amrii arrintayda ma stadbartu wixaan ka soo tegay wixii aan soo dhaafay hadday hadda ii laaban yihiin oo markaan dulxulayfa joogay sidii aan hadda aan ahay lam asuqil hadi hadiga ma soo kaxeeyeen wala jacaltaha cumra cumraana ka dhigi lahaa xajkayga faman kaana minkum qofkii idinka idin ka mida laysa maca hadyin hadi aanu la soconin falyaxlil ha xalaaloobo walyajcalhaa cumra cumraha u bedelo faqaama suraaqatu bnu malik bni jucshum ninkaasaa kacayo faqaala wuxu uhi ya rasuul allah alicaamina haada am lilabad ma sanadka iyaga kada keliya xajka cumre loo bedelayaa mise waa weligiiba fiiriya ah marka xadiidka abudari aynu soo maray abudari ra'yigiisii inuu xadiidkana radinaye fashabaka rasuulu llahi sala allahu alay wasalam asaabicahu farihiisu isdhex geliyay waaxidatan fi lukhraa faqaala markaasu wuxuu yidhi daklat alcumratu fi lxaji maratayn laba goor buu yidhi cumradii xaj bay dhex gashay cumradii xajkay dhex gashay buu yidhi laa bal liabad abad weligii weligii bay soconaysaa yani cumrada xaj loo bedelayo weligeed bay soconaysaa cumradii xajka la isku darayaan weligood bay soconayaan ibnu cabaas baa marka dakalat alxaja cumratu fi lxajidaas wuxuu u qaatay qof alla qofkii xaj ku yimaada oo maka khaarijkeeda ka yimaadaba kol alla kolkuu tawaafo ee sacigii la yimaadaba inuu cumro eh, tilqaa'iyan isaga isaga rogmayso oo xalaaloobayo mase aha marka qofka waxay ku xidhan tahay qofka jacligiisa ay ku xidhan tahay waqadima caliyun min alyaman cali baa yaman ka yimid bibudni nabiyi sala allahu alayh wasalam geeli nebiga ayuu la yimid nebigu alayhi salaatu wasalaam saddex iyo lixdan halaadda isagu dilxulayfa kasoo kaxeeyey calina intii kale ee muxuu ahay muxuu ahaa boqolkay ku buuxsamayeen ayuu ka keenay isaguna yaman ka keenay toddoba-iyo soddon ayuu yaman ka keenay ayb bibudni nabiy sal fawajada faatimata radia allahu canha miman xalla walabisat hiyaaban sabiiqan maryam muxuu ahay rijeysan iyadoo xidhatay waqti xalad indha kuulatay ninkeeda imaanaya oo sii hagaajisay oo gurigeena kusii rushaysay muxuu ahay barafun fa ankara dalika caleyha arrintaasuu cali kula yaabay ku qoonsaday fa qaalat markaas waxay tihi ina abii amaranii bi hada baa sidaa i faray qaala fakana caliyun yaquulu bilciraaq cali markuu ciraaq joogay amiir ah bu wuxuu dhihi jiray fadahabtu ilaa rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam muxarishan calaa faatima anigoo faatima ku diraaya ayaan mxaa ah, ku dacweynaya ayaan rasuulka ilaah u tegey liladii sanacad sidaa yeeshay mustaftiyan lirasuuli llahi sala allahu aleyh wasalam fii dakarat canhu waxay ka sheegtayna weydiinaya fabaratu nii faahbartuhu waxaan u sheegay anii ankartu dalika calayha inaa arrintaa ku qoonsaday faatima faqaala markaasuu nebigu alay sla wuxuu yihi sadaqad sadaqad runbay sheegtay anaa sidaa faray maadaa qulta maxaa tidhi xiina faradta alxaja dadka xaji soo xidhanaysay maxaa tidhi sidii abu muusana u weydiiyey buu nabigu alay slam u weydiinaya qaala markaasu wuxu qultu waxaan idhi allahuma inii uhilu bima ahla bihi rasuuluk ilah wuxuu rasuulkaaga xidhay baan ana xidhay inuu qofku markii sidaa yeelo oo exraamkiisa qof kale ixraamkiisa uu ku xidho waa iska banaantahay qofka madaxdiisa iyo matalan markaasu wuxuu yidhi qaala fa ina macya alhadyi ana hadi baan wadaa falaa taxilla xalaalo isaguna calina hadyiba hadigiisba ka qayb geliyay marka nebiga alayh isalaatu wasalaam falaa taxilla ha xalaaloobin hadigan kada aan arin qaala fakana jamacat اlhadyi hadyiga isku darkiisu wuxuu ahaa aladii qadima bihi caliyu min alyman waladii ataa bihi nabiyu sala allahu alayh wasalam mia boqol haraad bay isku ahaayeen qaala faxalla annaasu kulluhum wa qasaruu dadkii way xalaaloobeen oo timihii bay jarteen ila nabiya sala allahu alayhi wasalam waman kaana macahu hadyun falama kana ywmu tarwiya tawajahuu ilaa mina faahalluu bilxaji xaj bay xidheen warakiba rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay waa koray oo minuu aaday fasallaa bihaa minuu ku tukaday alduhra walcasra walmagriba walcishaaa walfajra uma makasa qaliilan wax yar buu joogay xataa طalacat الshamsu ilaa qoraxdii miraha ay ugu soo baxday ayb yowma carafa yani wa amara biqubatin min shacr tudrabu lahu binamira qubad oo dhawar ka samaysnayd oo nabiga alay iyo namira in loogu dhiso uu faray nabiga alayh salaatu wasalaam fasaara rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay waa socday walaa tashuku qorayshun qorayshna ayna shakiyaynin ilaa anahu waaqifun cinda almashcari alxaram inuu masdelifo aanu dhaafaynin bay moodayeen ila iyagaa qoraysh jaahiligii bay waxay yeeli jireen iyagu musdelifo mayna dhaafi jirin musdelifo inay xaramka ka mid tahay annagu ahlu xaram baana xaramka ka bixi mayno ayay odhan jireen carabta inteeda kale caraf ay aadi jireen qorayshiise iyo wixii la diidayaba waxay kasoo noqon jireen musdelifa marka inuu sidii qoraysho yeeli jirtay yeelayo bay moodayeen kamaa kaanat qurayshun tasnacu fi ljaahiliya faajaaza rasuulu llahi sal l slm waa gudbay rasuulka ilaahay xataa carafa ilaa carafa u ka yimid carafa ma aanu gelin ilaa waqti alcasr waqti aduhr ayuu galay intii barqadii ahayd namira oo carafo ka baxsan ayuu degay nebiga alayh sala slam oo kubadda loogu sii dhisay fawajada alqubata qad duribat lahu binamira namira iyadoo loogu dhisay qubadii buu helay fanazla biha waa ku degay xataa idaa zaaqat ishamsu qoraxdii markay zuushay amara bilqaswaa hashiisiibuu amar ku bixiyey faruxilad lahu waa loo kooreeyey faataa batna waadi waadi curana dhexdiisuu yimid fakhaطba annaasa dadkii buu khudbeeyey wa qaala wuxuu yihi khudbadiisi ka mid ahaa ina dimaa'akum waamwaalakum xaraamun calaykum ka xurmati ywmikum hada fii shahrikum hada في بلدكم هذا ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحتa qdمي موضوع wax alla wixii arrin jaahili ahaay oo dhan cagaayga hoostooda ayaan ku riday waan baabi'iyey yani wa dimaa'u ljaahiliyati mawduuca ee dhiigagii muxaha jaahiliga wixii la kala laayay iyo dhan waan tuuray oo wax kasoo qaad maleh magna male qisaasna male wixii jaahiliga la dilay oo dhan wa ina awala damin adac dhiig aan tirtirhayana waxa ugu horeeya min dimaa'ina oo dhiigayaga damu bni rabiica bni alxaaris ibni cabdilmualib yani waa qariibkiisa usradiisu ku bilaabaya marka nebigu alayh salatu salaam dhiig aan baabi'iyo waxa ugu horeeya rabiicatu bni alxaaris ibni cabdilmualib wiilkiisii kaana mustardacan fi bani sacd bani sacdi baa lagu nuujin jiray carabta reer magaalahooda iyo cadadooda waxay had ilmahooda intay baadiyaha u diraan inay qof muxuu ahay nuujiso baadiya ku nuujisa ay u ijaartaan ree eh, baadiya ka ijaartaan banu sacdi ayaa lagu nuujinayey faqatalat hudayl hudayl baa dishay wa riba aljaahiliyati mawduuc ribadii jaahiligana waa la tuuray iyadana waan tuuray oo wixii faa'iide ahaaye dayn laysku lahaa waan tuuray oo qof walba ra kaleyaan usoo reebay wa eh, awalu riban adac riba aan tuurayana waxa ugu horaysaa ribaa awalu riban adac min ribaana min mal ribana ribada iyada ugu horaysa ribaa cabaas ibni cabdilmualib cabaas ibni cabdilmualib dilaysa kolkuu dhiigagii ilqaynayena ila adeerkii ayuu ku bilaabay kolkuu ribadii ilqaynayena adeerkii buu ku bilaabay nebiga alayh isalaatu wasalaam fainahu mawduucu kulluh cabaas ribadiisa o dhan kulligood mawduuc weeyaan faاtaquu llaha fi الnisaa ilaahay haweenka kaga baqa fainakum akhadtumuuhuna biamaani illah ilahay amaanadiisa aad ku qaadateen amaano alla weeyaan واstaxlaltum furuujahuna bikalimati illah sharcigii ilaahay baad ku banaysateen jimaacoodana ku banaysateen walakum calayhina waxay idinkuna xaq bay idinku leeyihiin idinkuna xaq baad ku leedihiin lakum calayhina idinku waxaad ku leedihiin anlaa yuuti'na furuushakum gogashiina inaanay u dhigin aanay ku fadhiisinin axadan takrahuunahu qof aad necabtihiin qof aydaan raalli ka ahayn inaan gogashiina u dhigin ayaad ku leedihiin saritiina aykunan ku fadhiisanin fain facalna dalik hadday sidaa yeelaan fadribuuhuna darban hayra mubarix yani hayra shadiid darbi aan mid daran aan ahayn oo muxaa garaac adwiya yani walahuna calaykum idinkuna iyaguna waxay idinku leeyihiin risquhuna wa kiswatuhuna bilmacruuf risqigooda cuntada walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh